bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam alcalaama moxamed bn cabdilwahaab atamiimiyi raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi sheekhu uu ka soo hadlay qofku shubuhaadkii ayuu ka jawaabayey ay dadka mushrikiinta ahaa zamankiisa ay la imaadeen ama dadkii iyagu markaa shirkiga u doodayay ay la imaadeen ama can cilmin ha uga doodaan ama can jahlin ha kaga doodaan baxe waxyaabaha marka eh, uu sheegay waxaa ka mid ahayd oo noogu soo dambeysay eh, kala saaridda la kala saarayo asnaamta iyo saalixiinta oo xagga cibaadada lagu kala saarayo inaanay tafriiq lahayn kala saarid inayna lahaynoo sida aan dhagax in loo caabudo aan loo baahnayn ayaa nebina in loo caabudo aan loo baahnayn in kaana dhagax iyo nebi hadda aana isku mid ahaynoo loogyahay haddana laakiin masalada cibaadada midna lama ogolo midkoodna lama ogolo in la caabudo oo xaqi alla la siiyo taa marka uu soo kala cadeeyey wuxuuna tilmaamay gaaladu inay u qaybsanaayeen qayb iyagu markaa dhagaxda caabudo asnaamta iyo qayb saalixiinta caabudo dhammaantoodna waa lagu gaalnimo xugmiyey nebiguna waa la dagaalamay sal allahu caleyh ali wasalam marka waxaa kaloo uu tilmaamay <clears throat> haddii uu yidhaahdo marka anugu alla unbaan baan caabudaa laakiin iltijaagan iyo ducadan cibaado ma aha ducadan aan baryidan aan baryayo cibaado maana haddii uu yidhaahdo waxaa ku tiraahdaa buu yidhi ma qiraysaa in alla uu kugu farad yeelay in cibaadada isaga loo khaalis yeelo loo baraxtiro xaq allana inay tahay haddii uu yidhaahdo haa marka waxaa ku leedahay da ii waxa alla uu kugu farad yeelay ee in loo khaalis yeelaa ay tahay ee eh, isaga uu xaqa uu kugu leeyahayna ay tahay eh, i cadday baad leedahay haddii uu garanayana waa sidii la rabay haddaanu garanaynin u cadday adiga markaa u sheeg oo waxaad ku tiraahdaa udcuu rabbakum tadarucan wa qufyah laa yuxibu lmuctadiin eh, haddii marka uu ogaadood ogeysiisa arrintaa iyada ah waxaad tiraahdaa cibaado ma tahay in ducadan udcuu rabbakum tadarucan wa khufya haddii aad u aqriso ducada alla la baryaya cibaado ma tahay mase ma aha waxaa qasaba inuu haa ku yidhaahdo maxaa yeele xadiidkii nebigana wuxuu ahaa adducaau huwa alcibaada ayuu ahaa haddii u marka intaa uu yidhaahdo sidaa uu yeelo marka waxaad ku tiraahdaa buu yidhi faqul lahu idaa aqrarta annahaa cibaadatun haddii aad qirtay inay cibaado tahay baryadu wadacawta allaha alla aad caabuddo alla aad bariso leylan wanahaaraa habeen iyo maalin khawfan wa watamacaa adigoo cabsanaya iyo adiga oo ciqaabka alla ka baqayo adiga oo alla ka baqayo iyo adiga oo damcayo alla naxariistiisa damcayo damc kaaga jiro uma dacawta markaa aad bariso tuugto fii tilka alxaajati dantaas nebiya nebi aad tuugto oo yani waxaan aanu awoodi karin aa ka tuugto ayb ow hayrahu ama wax alla mooyaane cid kaleba aanay awoodi karin aad nebi markaa weydiisato ow hayrahu ama ayrkii maxaa yal xadiidka idaa sa'alta fas'al illaah saasay culimadu u macneeyaan yacnii bani aadamka su-aashiisa waa laba hadday tahay su-aal bani aadamku uu awoodi karo ku siin karo sabab alla kaaga dhigi karo waxaa weyaan bilaa macno inaad u weydiisataa ma bannaana iyadoo laftirkeeda waa xaaraam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam bacdu saxaaba tii kula baayactamay xadiidkii cawf ibni maalik wuxuu kula baayactamay oo uu yidhi alaa tubaayicuunii miyaydna ila mubaayacoonaynin markaas ya yaa rasuulallah qad baayacnaak waa kula mubaayacoonay saddex jeer buu ku celceliyey markii dambena waxa uu yidhi waxa uu kula mubaayacooday inay alla keliya caabudaan ilaa markii dambe uu salaada oogaan iyo kelmad buu hoos u yidhi marka waxa uu yidhi wa anlaa tas'alu nnaas dadka waxbaa weydiisanina dadka ha baryinina saxaabadaa marka waa dabaqeenoo arrintaa yacni weliba midkood haddii uu jeedalkiisa uu faraska ku karbaashayo uu ka dhaco qof iisoo qaba ma dhahaynin iyagoo dabaqaya intaa yacni marka su-aasha xadiidkii kale qabiisata bni mukhaariqna waxa bani aadamka oo haystee lacag iyo yacni ama aada wax ka barisaa waxaa weeyaan isagu awoodayey ayaa bilaa haddaad si xaaraama maalbadsi u weydiisanaysaa waa xaaraam ayaa lagu tilmaamay soo ma garanin haddii danan kuu geysanada way bannaan tahay ayb su-aasha cilmiga iyadoaba la isfarayba fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaasoo dhanna wax bani aadamka uu awoodayo oo yacni sabab u noqon karo laakiinse wax bani aadamku sabab aanu u noqon karin roob keenidiisoo kale in ilmo lagu hibeeyaa rabtaa roob baad doonaysaa hidaaye ayaa rabtaa hidaayo hanuun hanuunkiyaa bixiya allah bixiya subxaana wa tacaala hidaayatu tawfiiq nabigana waaba laga anfiyey waxaa layidhi innaka laa tahdii man axbabta jannadaa ka mida naar in lagaa magangeliyaa ka mida sharta shaydaankaa ka mida yaa kaa xijaabi kara alla unbaa kaa celin kara waxyaalaha noocaas oo kale haddaad alla kayrkiisu aalato idaa sa'alta fas'al illaah midka xadiidka ay ku sheegaan culummada weyn saasay u kala qaadaan su-aasha marka waxay kuleeyihin ayago hadaa tiraahda war ilaahay keyrkii haddii la tuugo waa shirki baa lagu dhacaya oo qofkan ni hebelo kun shilin isii haddaa tiraahda ma shirki baa lagu dhacay bay kuleeyiin saas uga jawaabaysaa ashyaadaa kale laba ah nacam kunka shilin haddaad maalbadsi u warsanaysaa shirki maaha waa xaaraam laakiin laakiin haddaad kun shilin weydiisato axad qabri ku jira iyada waa shirki sababtoo kunna ma haayaysa nacam soo ma garanin asbaabihii wax ku bixinayana gacan kuma haayo laakiin waxa ilaahay bani aadam nool ama mid dhintayna wax aanu awoodba sababba uunan u noqon karinaa jirto ay ka mid tahay midaan yani aan sheegayn oo kale hidaaye isii oo kale oo yani qalbiga ii geli iyo yani inaad la timaado waxyaabaha aan sheegaynayo kale taa iyado maya marka uma dacowta aad bariso oo tuugto fii tilka alxaajati xaajadaa dhexdeeda nebiya nebi ow hayrahu ama hayrkii hal ashragta ma la wadaajisay fii cibaadat illaahi ilaahay cibaadadiisa dhexdeeda hayrahu hayrkii ma la wadaajisay falaa budda waxaa qasaba an yaquula inuu yidhaahdo nacam haa yani falaa budda lana yani falaa budda lahu ay falaa mufaaraqata lahu ka faaruq noqosho inuu ka baxsado ama uu ka faaruq noqdaa uma sugnaanin isaga laada waa naafiya buddadaasna waa ismullaa weeyaan low baana marka loo soo qadaraa yacni qabar ahaan loogu keenaa waxyaabaha waxay kamid tahay alfaad marka icraabteedu ay yacni hariibka ay tahay kelimaadka hariibka icraabteeda bacd alculamaana waxay ka alifeen rasaa'il bayba ka alifeen oo culamadii hore ah falaa budda waxaanu isagu ka maarmayno qasabba ah an yaquula inuu yidhaahdo nacam inuu yidhahdo ha qasab waxaa inuu ahaa yidhaahdo ayb maxaa yeele wuxuu soo qiray duco inay cibaado tahay haddii aad shayga aad qirtay inuu cibaado yahay haddaad alla habeen iyo maalin adoo baryayo aad hal xaajo aad ku dhex darto nebi ama keyrkii ma noqonaysaa inaad cibaadada ilaahay keyrkii la wadaajisa ha jawaabtu nacam bay noqonaysaa faqul lahu waxaa ku tiraahdaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi mid kalea loo soo gudbaya marka hadda alla waxa uu yidhi fasalli lirabbika rabbigaa u tuko wanxar gowrac ay lirabbika u gowrac waxaa laga garanaa siyaaqa nacam marka wanxar ay lirabbika waxaa laga garanaa siyaaqa hore fasalli lirabbikada ka horeyso waxay la tahay qowluhu tacaala oo kale saraabiila taqiikum alxara wasaraabiila taqiikum ba'sakum iyo saasoo kale nacam iyo lowlaa kitaabu min allahi sabaqa lamasakum fiima akhadtum fiihi cadaabun cadiim nacam aayaddii waxay ku mitaalin jireen maa kaana linabiyin an takuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi turiiduuna carada adunya wallahu yuriidu alaakhira ay carada alaakhira taa horaa laga garana fasalli lirabbika rabbigaa u tuka wanxar ay lirabbika rabbigaana u gowrac fa idaa adacta llaaha haddaad alla adeecdo wa naxarta lahu aada isaga u gowracdo hal haadihi cibaadatun cibaado ma tahay tani mase ma aha rabbigaabaad adeeca markaan baad qaadatay rabbi baad adeecday oo u gowracday bismillahi allahu akbar baa tiri allaad ku weynaysay ood u gowracday dartii cibaado ma tahay mase ma aha falaa waxaanu ka maarmaynin oo qasab ku ah an yaquula inuu yidhahdo nacam haa faqul lahu waxaa ku tiraahdaa idaa naxarta haddaad u gowracday limahluuqin makhluuq nebiyi nebi ow jinniyin ama jinni ow hayrihimaa ama hayrkiis ahood wax u gowracdo hal ashrakta warniyahow ma la wadaajisay fii haadihi alcibaadati cibaadadan hayrallaahi ilaahay hayrkii ma la wadaajisay falaa budda an yaquula nacam inuu ku yidhaahdo markaa ay dadka booranaha iyo mingiska tumo maxay noqonayaan marka mushrikiin ay noqonayaan mushrikiin ayay noqonayaanoo jinnigay wax u gowracaan jinnigay yidhaahdaan cudurkaagii waa la arkay caafimaadkaagii keen oo la imow caafimaadna ma haysto cudurna ma haysto soo ma garanin dadkaa la gaalaysiinaya lagu leeyahy marka ummadan ahlu qiblo waa dhaafae ahluqiblo haddii uu yahay sheekhuna waa keeni doonaaye <clears throat> masalaad uu tukaday iyo laa ilaha illaa uu ku qowlay bismiya maba buraysamee iyada marka nacam maba buraysamee marka tawxiidku isagu ma buraya maya dadkeenna soomaalida fahamka inay yacni ka waantoobaan weeyaan ayb mana furayno albaab takfiirin oo dadka caamka in la takfiiriyo albaabkeedana furi mayna nacam laakiin qofkii kufri ku dhacay ee mutaystayna in la takfiiriyo ee shuruudii ku tawafurta mawaanicdiina laga waayey tadiga islaam uma soo iibi kartid nacam islaamku suuqa ma yaala nacam midda kale islaamnimaduna ma ahan magaca qofka iyo yacni soomaaliya haddii uu yahay bis waa iska muslim iyo ma ahan nacam islaamnimada waa wasfi waay wasfi weyaan wasfigana waa buraa waxbuu ku buraa waxna waa ku shuruudana waa leeyihiin waa in loo fahmo waa daddanoo laga yaaba inay ka arinta iyada ay ka maqan tahaynacam soo ma garan oo dadka booranaha iyo mingiska garaaca ahlu qible ay u yihiina jira nacam maca daalika markay gowracayaan xoolaha bisinka laga dhaafaa laleeyahay sababta ah waa maxa jinnigiia loogu dhowaanayay kuleeyihin xoolahan ma ninkaas ma jinniba weyneyn masaa loo weyneynaya subxaana watacaala faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa idaa naxarta limakhluuqin haddaad u gowracda makhluuq nebiyin kuwana xooluhu waxaa wey waxay u gowracaan ou le neefkan iskale marka horeyba kuleeyahay neefkan sheekh cabdulqaadira iskale oo maxaad ku samaynaysaa marka la gaaro bishiisa sheekh cabdulqaadir neefkiisii waa loo gowraca isaga hataa dadka ayagiibaaba afkooda ka dhahaayen nacam markaasay kuleeyiin maya may wax loo dadkan ilaahay waa yaqaanaanay kuleeyihin bismillaahi ay dhahaan markay gowracayaan bismillahi allahu akbar haddaad bismillaahi allahu akbar dhahdo qasadkaaga aad ku weynaynaysaa sheekh cabdulqaadir ou yahay isinkaa waxa tari maayna oo waxay noqonaysaa marka wamaa dubixa cala nusubi laba waay wamaa uhila liayrilahi wamaa dubixa cala nusub wamaa dubixa cala nusubi lama rabo marka taa idaa naxarta limakhluuqin hadaad u gowracdo nabiyi nebi aa u gowracdo ka bedel nebi aa u gowracdo ow jinniyin ama jinni aa u gowracdo ow kayrihima ama keyrkood aad u gowracdo hal ashragta fii hadihi alcibaadati cibaadadan ma la wadaajisa hayr allahi ilahay keyrkiis falaa budda an yaquula nacam dabcigunaad aayaddiisuu sheegay fasalli lirabbika wanxar waa amar alla waa cibaado qul inna salaatii wa nusukii wa lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa awalulmuslimiin waaya nabiguna wuxuu yidhi xadiidkii cali bn abi aalib fii saxiix muslim lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah allaha lacnado ilaahay heyrkii qofkii u gowraco waqul lahu waxaa ku tiraahdaa aydan noqode masder marka min adayaidu aydan weyaan waqul lahu waxaa ku tiraahdaa aydan noqode almushrikuuna mushrikiintu aladiina kuwaas oo nasala fiihim lqur'aanu qur-aanka uu kusoo degay dhexdooda hal kaanuu ma ahaayeen yacbuduuna almalaaikata inay caabudayaan malaa'igta wasaalixiina inay caabudayaan saalixiinta wallaata laata ay caabudayaan iyo waqayra daalika iyo kayrkood falaa budda waxaa qasaba an yaquula nacam inuu ku yidhaahdaa ha de inay laata caabudayaan fara'aytum ullaata waalcuzaa laatana kutubu siyar waxay sheegeen inuu ahaa kaana rajulan yalubtu sawiiqa lilxujaaj sawiiqa yani ayuu wuxuu u qowshi jiray dadka soo xajinayo ayuu soori jiray oo aada u martay soori jiray baalkaa sawiiqa ayuu saloolka ayuu samay jiray oo biyo inta ugu u qoosho ayuu markaas ayuu ku nafaqay jiray nin saalixa buu ahaa marka salaaxiisaasay marka wax uga ictiqaadiyeen soo ma garanin ayb malaaigna hadda waa caabudaanoo dee meelo badan baaba ilaahay qur-aankiisa oo kaga waramay ayb laakiin waxaan saalixa iyo malaa'igta waxay caabudayaan xaqiiqatan jinni weyaan shayaan weeyaan waxay caabudayaan ila isagaa u diray maogtaha walidaalika alla waa ka dhahay bal kaanuu yacbuduuna aljinna laakiin iyagu malaa'ig inay caabudayaan ay soo haystaan waay falaa budda an yaquula nacam inuu yihahdaa qasaba faqul lahu waxaa ku tiraahdaa wahal kaanat cibaadatuhum cibaadadoodu ma waxay ahayd iyaahum iyaga ay caabudayaan ilaa fi ducaai duca un mooyaane baryo iyo wadabxi gowrac iyo waliltijaai iyo magangal mooyaane iyo wanaxwi daalika wixii lamida mooyaane ma wax kale ahayd taana weydii ugu dar oo waxaa tidhaahdaa cibaadadooda ay caabudi jireen dadka malaa'igta iyo saalixiinta iyo laata oo ma waxayba ahayd ila ducaa baryo ilaa fi ducaai ducada dhexdeeda mooyaane wadabxi gowraci mooyaane waliltijaai iyo magangal wanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa wanaxwi dalika iyo wixii la mida wailaa dayse sidaa ahayn fahum iyagu muqiruuna wailaa fahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen annahum iyagu cabiiduhu inay yihiin alla addoommadiisa wa taxta qahrillaahi ilaahay maamulkiisa iyo yacnii qaarigiisa inay ku sugan yihiin hoostiisa inay yihiin wa anna allana huwa aladii midka inuu yahay yudabbiru lcamra arrinka maamulo walaakin dacawhum way baryeen waltaja-uu ilayhim way magangaleen liljaahi liajli ljaahi jaahoodaa dartii washafaacati shafaacaka goobideeda darteed wahaadaakanina daahirun mid muuqda weyaan jiddan aada u muuqanayo marka wuxuu ku yidhi halkan cibaadadii ay malaaigta ama saalixiinta ay caabudeen iyo laabta duco unbay ahayd wax kale maahayn iyo gowrac iyo iltijaa maxaa yeelay intaa unbay ahayd sababtoo ah way qirsanaayeen inay addoomo alle yihiin haddii la weydiiyo laabta allah miya may bay ku leeyihin yani waxaan ujeedaa haddii la weydiiyo laate isaga miyaa abuuray haddii laraa may bay leeyihin may isaga waxuma abuurin bal isagaa la abuuray ku dhahaya ayb malaaigtu maxayyiyagaa wax abuura mase waa la abuur waa la abuuray kuleeyihi ayb wailaa fahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen annahum cabiiduhu waxyaabaa inay alla addoommadiisu ay yihiin oo isaga uu leeyahay yani wa taxta qahri illaahi qahriga alle hoostiisa inay yihiin oo alle yacni qadarka kowniga ee alle ayay u khuduucayaan ma ka bixi karaan iraadada ilaahay doonista alle ma ka bixi karaan nusada qaar waxaa laga yaaba waxay qorayaan wailaa fahum muqiruuna anahum cabiidun taxta qahri illaahi kuwo kale waxay leeyihin wailaa fahum muqiruuna anahum llaahi taxta qahrihi wa tasriifihi kale nusa kale ka iraadada allee kowniga ay ku hoos jiraan mana ka dhexbixi karaan oo taa waa og yihiin walidaalika yani waxyaabaha keenaya in yani la yiraahdo waxyaabaha yani keenayo nimankan waa soo marna inay alla subxaanah watacaala tadbiirka iyo waxyaabaha ay u ogolaayeen horaan usoo marnay ta kale markay xajinayaan waatay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lahu ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak hal un baan cibaadada kula wadaajinaynaa dheen kaasuna waa mid adiga aada iska leedahay oo isagu aan waxba milkininba waxu haysta lama arkaas waa sheegayaan soo ujeedid marka walaakin dacowhum way baryeen waltaja-uu ilayhim way magangaleen liajli iljaahi iyo shafaacati wahaadaa kanina daahirun mid muuqda weeyaan jiddan aada u muuqdo fain qaala haddii uu yidhaahdo atunkiru ma inkiraysaa shafaacata rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga shafaacadiisa miyaad inkiraysaa watabra-u minhaa ma ka beri noqonaysaa shubho kale wa halkaa yacni marka la jooga halkale ka baxaya meel kale ka baxayaan waxay leeyihiin marka intaasoo kiis lagu soo oogay ee wax loo bayaaniyey looga jawaabay waxay leeyihiin oo shafaacadaa diidan tihiin in badan waxaad maqlaysaa sheekha kitaabka alifay oo la dhahayo shafaacaduu diiday iyo been been waxaad maqlaysaa ay leeyihiin laanow intuu saa usoo qabtay ul oo watay ushiisiiyo intuu saa usoo qaaday ayuu wuxuu yidhi ushaan ayaa ka qiimo badanuu yidhi nebi maxamed sala allahu caleyh ali wasalam saasuu yiriyay ku leeyihin maxamed bin cabdilwahaab hadda meeluu ku yirina lama haayo kutubtiisii waa kuwaana amaa ka soo saaraan laakiin isagaa wuxuu rabaa wax uu adiga kaa fahmay fahm qalloocanoo adiga uu kaa fahmay buu rabaa inuu kugu maxkamadeeyo haddana waa nin marka fahamkiina asaa wato maxkamaddii asaa joogo xukunkiina asaa inuu kugu qaada rabo xasaaca maaha waxaasna oo marka maalan wuxuu maqlayaa iyadoo la dhahayo nebiga qeyb ma oga nebiga tasarufka koonka waxba kuma laha nebiga naftiisa nafciyo dur uma haayo qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ayuu maqlayaa maogtahay markaasu wuxuu leeyahay maya waxaa weyaan ninkaani waa nebiga wuxuu kuleeyahay ayadaha markuu maqlay yani hadalkaas ayuu wuxuu u bedelayaa hadalkan waxaa ka dhalanaya uu kuleeyahay macnihiisa ul ul ushaan waxbay tartaa waxbaan ku qabsadaa ushaan waxbay tartaa waxbaan ku qabsadaa laakiin ushaan laakiin nebi maxamed waxba iima tari karo yani nebi maxamed nafci dur male marka la yidhaahdo sala allahu calayh ali wasalama yisagaa marka wuxuu ka fahmayaa ulaa ka qiimo badan buu ka fahmaya hadhowna marka asagaa yidhibuu ku dhahayaa war xaggee ku yidhi ee warkiisaaba saas ahu ku leeyahay waxaas marka waxaa weyaan laasimulmadhab de culamaau ahli sunna cadaaladooda waxaa ka mida iyo raxmadooda iyo naxariistooda waxaa ka mida inaynan laasimu madhabi mukhaalifihim inaynan madhab uga dhigin ninka iyaga khilaafsan warkiisa waxa ka dhalanaya madhab ugama dhigaan kuwaanuna iska dhaaf wax madhabka madhabkan yani nebiga calayhi salaatu wasalaam qeyb ma oga nafciga dur isuma hayo alle unbaa u hayo laasimkeedana waa xaq wahay dabcan markaas iyagu wax been fahamkoodii bay rabaan adiga inay laasim kaaga dhigaan hadhowna marka ay kugu maxkamayaan oo mushkilada marka aadka iyo aadka u badan bay ka mid tahay fain qaala haddii la yidhahdaa tunkiru ma inkiraysa shafaacata rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga shafaacadiisa watabra'u minha ka beri noqonaysaa fiirse marka waa kanaaya faqul waxaad tidhaahdaa laa unkiruhaa aniga inkiri maayo shafaacada nebiga walaa atabara'u minhaa kana beri noqon maayo saa ku dheh bal huwa sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu ashaaficu weeyaan midka shafeeco almushafacu ee laga shafeeca aqbalayo ee laga erga aqbalayo wa arjuu waxaanan rajaynayaa shafaacatahu aniga laftirkayga shafaacadiisaan rajaynayaa walaakina ashafaacata shafaacaduse kullahaa dhammaanteed lilaahi allah bay u sugnaatay maadaama isagu uu shafaacada aqbalo nebi muxamedna uunan u shafeeci karin ilaa cidow alla u aqbalay shafaacada mooyaane aniga waxaan ogaa shafaacada allahna subxaanahu watacaala dhammaanteed allah iska leh kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi qul waxaad tidhaahdaa lilaahi alla oo keliya unbay ashafaacatu shafaacada u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed ayb aayadda marka xasri baa ku jiro oo waxaa weeyaan maquulu qowlkii mubtada iyo khabar buu noqday lilaahidaana waa khabarkii oo lasoo hormariyey ay ashafaacatu lilaahi bay ahayd lilaahi shafaacatu baa layidhi cilmiga macaaniga ahna cilmulmacaanigana taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra wixii in la dibdhigaa ay ahayd haddii lasoo hormariyo wax xasri la yidhaahdaa laga faa'iidaystaa oo ah in yacni arrinkaa lagu koobay yacni shafaacoo dhan aayadda waxaa laga faa'iidaysanayaa allah lagu koobay subxaanahu wa tacaala ayb marka waxa uu yidhi shafaacoo dhan marka allah lagu koobayaa jamiican xaal ay tahay dhammaanteed oo qofka aan xataa aqoonin oo casri in laga faa-iideysanayo usluubkan aan aqoonin jamiicanta ha arko oo jamiican yani shafaaco ideylkeed allah iska leh dhammaanteed waxbaa ka reebi <clears throat> waayahay baabkan shafaacada marka marka la joogo shafaacada ayb baabkan shafaacada marka laga hadlayo la joogo dadku waa laba daraf iyo wasad daraf waxaa weeyaan shafaaco oo waxay sugayaan shafaaca shirkiya shafaaco oo makhluuqa qaar bay waxay ka dhigayaan in allaba aynan idinba uga baahnayn oo iskale shafaacadooda meel ama waxay shafaacada ka goobayaan cid aan lahaynba say mushrikiintu yeeli jireen wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaauna cinda allah sanamaa shafaaco laga goobayaa waxaa shafaaco laga goobayaa marka waxaa weyaan jinni waxaa shafaaco laga goobayaa axad aan la ogeynba meesha oo alle ka taagan yahay subxaanahu watacaala soo ma garan qoladaa marka waxaa weyaan shafaaco bilaa shuruud abay sugayaan shafaaco aan shuruud ku xirnayn ayay sugayaanoo ceeb wax kasta wax kasta erge unbay ka rabaan kuwaasuna marka waxaa weyaan kuwa dadkan hadda khuraafiyiinta ah waa noocaas shafaacadooda waa shafaaca shirkiya maxaa yeele waxay gaadheen inay yidhaahdaan dariiqa hiblaayo ciddii ku jirtaaba mabal cadaabaya inay yidhaahdaan maxay tahay waxaas marka sababtaa wixii dariiqa hiblaayo ku jira waxaa u shafeecaya sheekha dariiqada ayaa u shafeecaya ayb marka waxa dariiqada hiblaayo ku jira sheekhu in loo idmaayo inaan loo idmaynin maxaad ka garan adiga naam qaarkood waxay yidhaahdeen waman biariiqi jiilaani najaa min xari niiraani waman biariiqi jiilaani waxa uu yidhi ariiqa jiilaani qofka ku jiro oo dariiqada qaadiryada ku jiro najaa min xari niiraani wuxuu ka badbaaday yacni naaraha kulaylkeedu ka badbaaday yaa dhihi kara qaadiryo dhan naar waa ka badbaadeen maad dhihi karta mal waxaasoo kale taariku salaadyaaba ku jiraba macana kuwa taariku salaadyoon salaadiiba tukanaynin baaba ku jiraba oo islaamkoodiiyo laysku haysto oo siyaarada iyo marka la gaarana hore ka boobayo ordaayo oo samaynaya marka iyagu yani siyaaradii marka qaybtii hore kaga jiro qaybta hore kaga jiro soo ma garan ayb marka waxaa kaloo iyadana waxaa kaloo iyadana meesha taallo way badan yihiin marka kuwaas oo kale ilaa qaarkood marka ay yidhaahdeen waxa alla marka wax ku xiranba ka dhigi maayaan yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadii alcamami ninkii busiri ahna saasuu yidhi buusiiri marka <coughs> hal in la ogaado waa lagama maarmaan buusiiri hadda nin culamo ah ma ahayn oo culamonimo lagu yaqaan maba ahaynba bal nin wuxuu iska ahaa yacnii xaalkiisa la ogyahay markii dambe wuxuu yidhi kanbow eh, burdahanbow u akhriyey oo nin markaa adiib eh, abow ah ahaa ayb marka ninkaa isaga eh, isaguna <coughs> sida ya akrama alkhalqi maaliiman man bi yaan leeyahay oon magan galaa buu yidhi markay xaadisada adag markay dhacdo caamkaa markay dhacdo aan cid kale oon magan gala maba qababa nebi un baan magan gelayaa nebi lama magan gala allah la magan gala subxaana wa tacaala shafaacada aakhirana hadduu alla kaa siiyo unbaad ka heli kartaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaacada alle hadduu kaa siiyaad ka heli kartaa oo xadiidkii saxiixaynka ama saxiixa ku sugnaa wuxuu ahaa fa yuxadu lii xaddan nabigu wuxuu waa la ii xadaynaya intaanu shafeec baa lay dhahaya xagga kale uma gudbi karo shafaacada marka qoladaha iyagu marka shafaacadoodu aad iyo aad ilaa qaarkood waxay gaarsiiyaan ninkii shiikh hebel arko oo fiiriyo oo wejigiisa shiikha arko naarmaba maba arkayo ku leeyihi ee eh, hadduu gaal arka ka waran marka nin gaalnimo ku dhinta hadduu arko waxaasoo dhan marka waa quluw shafaacada qolada labaad ama daa'ifada labaad waxaa weeyaan kuwa iyagu markaas qabo inkira shafaacada khawaarijta iyo muctasilada weeyaan oo ayagu shafaacada shafaacada yani shafaacatu nabiyi sala allahu calayh ali wasalama liahli lkabaa'ir way inkiraan ahlu kabaa'irta dadka dunuubta waaweyn ku koro ee naarta la geliyo ama qaar naarta loo diro ee nebigu uu u shafeecayo bacda idnillaahi waa diidayaan waa inkirayaan waxayna qabsanayaan qowluhu tacaala maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac aalimiinta waxuu shafeecayaa ma leh iyo yacnii waxay qabsanayaan marka aayaadka yacni shafaacada laa qullata walaa shafaacata waalkaafiruuna hum aalimuun iyo aayadahaasoo kale ay qabsanayaan min qabli an yaatiya ywmun laa baycun fiihi walaa qullatun walaa shafaacatun waalkaafiruuna hum aalimuun shafaaca ma jirta ay leeyihiin marka taasay ku inkirayaan laakiin aalimiinta shafaacada waxa loo diiday waa aalimiinta daalimna waxaa loo jeedaa mushrigaa laga wadaa sida allaba uu yidhi ina shirka la dulmun cadiim aladiina aamanuu walam yelbisuu iimaanahum bidulmin dulmigu wuxuu u qaybsamaa ah mid weyn iyo mid dulmin duuna dulmin midka marka dulmiga mushrikiinta yaa loo jeedaayo shafaaco male la leeyahay mushrikiinta weyaan waxaa la leeyahay shafaaco uma sugnaaninoo famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ama ummadan laakiin inay shafaaco leedahay oo nebigu u shafeecayo markuu alla u idma kadib alla wuxuu ku sheegay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi inay shafaaco jirta waa kaa marka laakiin ilaa biidnihi weeyaan qoladaa iyagoona axaadiidta faraha badan ee shafaacada ku soo aroortay ayaa radinayso dariiqa wasadka ee ahlu sunnuhu ay qaadeenna waxaa weeyaan shafaacada ilaahay in la weydiistoo laga goobo maadaama isaga uu leeyahay isaga uu milkiyey laakiin ambiyada malaa'igta saalixiinta way shafeecayaan shafaacadooduna waa markuu alla u idmo iyo cidda uu alla u idmo inay u shafeecaan waa inuu ayaga alla u idmo maxaa yeele meesha iska hadal ma aha alla subxaanahu watacaala bal ambiyada ilaahay baa ayaa yacnii aan hadli karin maalintaas oo hadalka yacni waxaa weeyaan mar alla markuu alla u idmo markuu alla subxaanahu watacaala u idmo kabacdi unbaa marka ayay yani la imaanayaan marka kadib unbay ayaa shafaacadu ay samaynayaan oo ay la imaanayaan marka ay hadli karaan yaan ujeedaa marka eh, eh, qoladaa iyagu marka dambe yani malaaigtu ayagu eh, waxaan ujeedaa ambiyadii iyo malaa'igtii iyo saalixiintii iyo marka loo idmo kadib ay shafeecayaan man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidni nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ka warramayo shafaacadu markuu in soo bixiyaba in ayaa loo xadidayaa intaas u shafeeca laleeyahay marka uu u shafeeco haddana ilaahay buu weydiisanaya haddana intaa u shafeec baa la dhahayaa marka cidda laba weeyaanu cidda shafeecaysana waa inuu alla u idmo kan loo shafeecayna waa inuu alla u idmo waka min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa walaa yashfacuuna ila liman irtadaa abi hureyra wuxuu ahaa ma nafcat nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama rasuulka ilaahayu shafaacadaada yaa maalinta aakhira ku liibaani og waa kii uu yidhi ascadu nnaasi bishafaacatii yowma alqiyaama man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi aw kama qaala sal allahu calayh ali wasalam marka yacnii muriidkaygu anuu shafaacada waa iska hela waxuu doona ha sameeyo xataa ilaah mawwaxuu doona ha noqdo wax la yidhaha ma jiraan waxaasoo kale ta kale waxaa weyaan isagoo muslima waana inuu allana raalli uu kaga noqdaa in loo shafeeco markaasaa marka loo shafeecaya marka shaafica waa in loo shafeeco waa in loo idmo kan loo shafeecayana ee laga ergeynayana waa in loo idmo bacda idin illaahi unbaa marka shafaacadu ay wax taraysaa marka shafaacada midna waa la inkiraya waa la diidaya nooca la inkiraya waa maxay waa midda mushrikiinta oo aan wax shuruudan ku soconinba dawaabidna aan lahayn midda khawaarijta khawaarijta ay waaba inkiraanoo iyagana waa laga beri noqonayaayo shafaacada la sugayaana marka waa noocma waa mid shuruudihii alla qur-aanka ku tilmaamay wadato taas weyaan marka muwaxidku waxa uu rumaysan yahay shafaacada nebiga dhowr nooc weyaan mid shafaacatlmowqif baa layidhaha waa laisla wada ogolyahay khawaarij xataa way ogoshahay <coughs> waa midda mowqifka qiyaamaha marka la yimaado ambiyada ay ka caajizayaan oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu weydiisanayo alla oo u fasaxayo markaa alla fasaxayo alla subxaana wa ayaa fasaxayo waana almaqaamu almaxmuud weyaan shafaaco kalena waxaa weyaan iyadu ahlu kabaa'irta nebigaa taa iska ambiyada iskale saalixiinta iskale yani muminiinta iskale malaa'igta iskale waa kaa shafaaco iyadana waxaa jirto albaabka jannada in malaga taagani albaabka jannada cidaa nebiga ayn ka furi maayo dadka marka ahlu jannada nebigaa u shafeecayo in jannada laga furo marka waa janno furidaana marka xadiid bay iyaduna ku timid ayb waxaa ka mida yacnii nooc toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aanta gelaya dad ka mida sida cukaashata bnu muxsan oo kale nebigaa u shafeecayo alla u beriyey allana waa ka mid dhigay ayb nooc waxaa jira shafaaca iyadu aan naarta dadka yacnii abu daalib oo kale nebigu waa u shafeecay laakiin shafaaca aan naarta ka soo saarin bay ahayd oo yacnii famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin yacnii ma anfacayso janno gelin mayso waa maxaa naf gaalnimo ku dhimata janno geli mayso nebiga adeerkaa waxmuu tartay markii la yidhina waxa uu yidhina u ergeeya buu sheegay oo markaa yacnii labada gomadood looga haayo dhuxul oo madaxiisa ou la karkaraayo dhuxul naareed marka waxa uu tilmaamay haddaynan haddaan aniga aanan aan lahaynna yacni meel wuxuu geli lahaa naarta hoosteeda meel mool ayuu ka geli lahaa xadiid muslim ku sugnaa macnahaasoo kale ayuu lahaa adiga marka shafaacada waxaa weyaan shafaaco kale waxaa weeyaan iyadana darajaadka dadka jannada galay darajaadkooda in kor loo qaado oo yacni dad jannadii galay darajo laakiin aanay lahayn ayaa ilaahi subxaana wa tacaala uu gaadsiinaya bishafaacati nabiy sal allahu alayh ali wasalam khawaarij iyo muctasile midda ay diidan yihiinna waa shafaacada dadka ahlunaarka ee muslimiinta ah ee iimaankooda iyagu qabay aslul iimaan qabay ee macaasidooda naarta ku galay ee sabab ay u noqotay kasoo saaridda naarta laga soo saaray ayaynan aaminsanayn ayaga shafaacaadka kuwa kale waa ogolyihiin khawaarijtu iyo muctasilada laakiin midaanay diiday nin naar gale laga soo saari maayo ay leeyihiin wax ka naxariis daran marka shafaacadu adu inaas ayay leedahay hadduu ku yidhaha shafaacada ma inkiraysaa oo ma ka beri noqonaysaa faqul waxaad tidhaahdaa laa unkiruhaa aniga niyahu inkiri maayo walaa atabara'u minhaa kana beri noqon maayo bal huwa sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu ashaaficu weeyaan mid ergeeyo almushafacu laga erga aqbalo waarjuu waxaan rajaynayaa shafaacatahu shafaacadiisa walaakina ashafaacata shafaacaduse kullahaa dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi qul waxaa tiraa lilaahi alla oo keliya unbay ashafaacatu u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed walaa takuunu ilaa bacda idni illaahi walaa takuunu shafaacadii ahaan mayso ilaa bacda idnillaahi alla idinkiisa kadibun mooyaane kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi man da ladii man waa kee isaga ah alladii midka waa kee yashfacu ergeynayo cindahu alla agtiisa ka ergeynayo ilaa biidnihi idinkiisa mooyaane ogolaanshadiisa iyo fasaxiisa mooyaane yaa alla ka ergeyn kara agtiisa <clears throat> <clears throat> walaa yashfacu fii axadin walaa yashfacu fii axadi ilaa bacda an ya'dana allaahu fiihi walaa yashfacu fii axadin axadna ka walaa yashfacu shafeeci maaya fii axadin axad shanihi ilaa bacda an ya'dana allaahu alla markau idmo kadib mooyaane fiihi kaa dhexaysa kaasi oo u idma yani kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi walaa yashfacuuna u shafeeci maayaan ilaa liman unbay u ergeynayaan irtidaa allahu raalli ka noqday fiiri marka <clears throat> walaa yashfacu dadka shafeecaya ama nebigaba u shafeeci maayo fii axadin axad ilaa bacda an ya'dana allaahu fiihi marku alla u idma mooyaane uu yidhaha hebel u shafeec sidaa uu yidhaahda ama intaa u shafeec kamaa qaala tacaala walaa yashfacuuna ergeyn maayaan malaa'igtii ilaa liman axad mooyaane irtidaa alla u raalli ka noqday nacam ilaa liman cod mooyaane irtadaa raadi marka u ka noqon wa huwa laa yardaa ila tawxiida wa huwa allana laa yardaa raalli noqon maayo ila tawxiida tawxiidka unbuu raalli ka noqdaa qof muwaxid unbuu alla raalli ka noqonaya kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi waman yabtagii qofkii doono hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan u doono falan yuqbala minhu laga aqbali maayo marka ilaahay islaam buu rabaa iyo tawxiid waa kaa soma garan haddii marka islaam maahan wax kale aanu aqbalaynin towxiid isla markaana lagu xiray cidda loo shafeecayo cid alla raalli ka noqday inay tahay de mushrik meesha waxbay uma yaalaan cibaada iska ilaali shafaaca muwaxid cid uga dhow ma laha qof muwaxida yaa shafaacada u dhow <clears throat> laakiin qof towxiid marka la sheegaba marada ka jafjafanayo waidaa dukira allahu waxdahu shmaazad quluubu aladiina laa yuminuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuura maba dhegaysan karaan waa cararaaya way kadidaayaan alla keliya haddii qur-aanka lagu xuso oo kuwaan maanta dhan maxaa awliyada daba dhigayle alla keliya alla keliya unbay ku hayaan nacam mushkilo nin dhanoo mar qur-aan fasiraayo yaa wuxuu yidhi dadkan kuwan meelaha hadda taagtaaganuu yidhi waxaa ka khayr badanuu yidhi dadkii hore reebaadiyiya ka ficnaayo maxaa yeele reebaadiyaha kuwan waxay dhahayaan maanta dhan ilaahay ilaahay ilaahay unbay leeyihiin reebaadiyuna waxay dhahaan ilaahay iyo rasuulka ilaahay iyo owliyada bal ninkaa fiiri ninba wuxuu ku caynaya ilaahay ilaahay ilaahay ninba wuxuu ku caynaya allihii abuuray allihii abuuray baan rabaa aniga goormay goormay noqotay xumaan iyo inxiraaf goormau noqday allahu mustacaan yani maxkamadda alle ee dadku uu horkeeni doono yaa yaab leh nacam nin alle u dooday iyo nin alle keyrkii un u doodayo u dhimanayo afar afar iyo labaatanka sax usoo jeedo inuu u dagaalamo u dhinta rabo wallaahi waa mani yani waxyaaba aada iyo aad u kala fog weyaan labadaa qof laba qof aada u kala fog weyaan ilaahayna de cidda xaqiisa u dooda unbaa u dhow subxaanahu wa tacaala faidaa kaanat ishafaacatu marka waxau yihi shafaacadu haddii ay tahay kulluhaa dhammaanteed lilaahi alla ay usugnaatee mid u sugan ay tahay walaa takuunu aynana ahaanaynin ilaa bacda idnihi kolkau idmo kadib idinkiisa ka gadaale mooyaane si kale walaa takuunu aynana aysan ahaanaynin ilaa bacda idnihi yani walaa takuunu aynan ahaanaynin hiya iyadu ilaa bacda idnihi idinkiisa kadib mooyaane ogolaashadiisa walaa yashfacu nabiyu nebiguna aanu shafeecaynin sal allahu alayh ali wasalam walaa ayruhu ayrkiina uunan shafeecaynin fii axadin axad shanigiisa uusan ka shafeecaynin uusan ka ergeynaynin <clears throat> xataa ya-dana allaahu ilaa alla uu idma fiihi axadkaas alla uu shafaacada u idma mooyaane walaa ya'danu danu u idmaynin alla ilaa liahli tawxiidi ahlu tawxiid mooyaane tabayana laka tabayana waxaa cadaaday ana shafaacata shafaacada kullahaa dhammaanteed lilaahi alle inay u sugnaatay wa minhu asagaana ka dalbayaa marka wa waan dalbayaa haa shafaacadii minhu min allahi alle xaggiisaan ka dalbayaa faaquulu waxaan leeyahay allaahuma yaa allaahu allow laa taxrimnii ha iga hoojinin ha iseejinin shafaacatahu nebiga shafaacadiisa allaahumma allow shafichu ka shafaaco aqbal fiya aniga aniga ilaahw nebigaaga eega shafaaco aqbal wa amhaala daalika baan dhahayaa nacam iyo wixii taa lamida yaan dhahayaa bal fiiri hadalka hadalkaas uu cadyahay hadalkaani sida waadaxa u yahay arag muqadamaad uu soo hormarsaday kadibna natiijo kuu sheegay ayb muqadamadu waa maxay waxuu ku yiri faida kaanat shafaacatu kuluhaa lilaah shafaaco dhan hadduu alla leeyahay maxaa ku soo ogaatay qul lilaahi shafaacatu jamiican walaa takuunu ilaa bacda idnihi shafaacana aynan jiraynin ilaa alla markuu idmo kadib mooyaane man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi walaa yashfacu nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nebigana uunan ergeynaynin walaa hayruhu hayrkiina uunan ergeynaynin fii axadin axad shanigii inuunan ka ergeynaynin xataa yadan allaahu fiihi ilaa alla oo u idmaa axadkaas in loo shafeeco oo walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa weeyaan walaa ya'danu ownana alla subxaanahu watacaala ounan u idmaynin walaa ya'danu ownan u idmaynin ilaa liahlitawxiidi ahlu tawxiid mooyaane cid kale ounan u idmaynin waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin weyaan iyadana iyo ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi waxaasoo adilo ah haddaad soo ogaato hadday sidaa ay wax u jiraan tabayana waxaa caddaada ana shafaacata kullahaa lilah shafaaco dhan inay alla uu leeyahay nacam waxaasoo adilaa qur-aankaa laga keenay sunnadaa laga keenay tabayana waxaa cadaaday anna shafaacata shafaacada kullahaa dhammaanteed lilaahi alla inay u sugnaatay anigu marka haddaad iweydiisa waa adlubuhaa waan dalbayaa shafaacadaasi minhu allaan ka dalbayaa marka waxadhan hadduu alla leeyahay maan alla weydiista marka oo faaquulu adlubuhaa shafaacadii baan dalbayaa minhu allaan ka dalbayaa xaggiisa faaquulu waxaan dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow laa taxrimnii shafaacatahu marka allaahumma miimkaasi waa yani yaada la xadfay xarfunidaha la gooyey ayaa ciwad loogaga dhigay markaas allaahudibaa miim la geli allaahumma ayaa layidhi marka miimkan iyo kii lagaga bedel qaatay ma kulmi karaan oo yaa allaahumma ma banaana ya allaahumma ma banaana nacam washada ya allaahumma fii qariidi nacam ibnu maalig saas dhacwan dhihi jiray marka allaahumma yaa allaahu allow laa taxrimnii ha iga hoojinin shafaacatahu shafaacadiisa ha iga hoojinin laa taxrimnii ha iga hoojinin shafaacatahu shafaacadiisa ha iga hoojinin shafaacada nebiga ha iga hoojinin allaahuma yaa allaahu allow shafichu ergee oo ka erge aqbal fiya aniga shanigeyga yani aniga shanigeyga ka erga aqbal oo nebiga shafaacadiisa ilaahu ii aqbal oo nebigaaga ka yeel inuu aniga ii shafeeco ila ilaahay baa gacanta iigu jirtaa moogtahay amhaalahaada iyo wixii tan lamida bal waa lagu ceebayay qoladii am ittakaduu min duunihi shufacaa qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shay-an walaa yacqiluun buu alla subxaana watacaala tacaala uu yidhi nacam ayb marka waamhaala haadaa baan dhahayaa sidaa ku dheh marka ninkaani ma shafaaca u inkiray marka qofka sidan dhahaya shafaaca ma inkirin ee markaad inkirid iyo yani ninkeeda unbay dhibtaa inkiriddu qofkeeda unbay dhibaysaa ayb faqul fain qaala hadii uu yihaahdo anbifain qaala haddii uu yidhaahdo annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga ucdiya shafaacata shafaacaa la siiyey wa ana aniguna adlubuhu waan dalbayaa mima acdaahu llaahu waxu alla siiyaan ka dalbaa aniga haddii uu ku yidhahdo nebiga shafaacaa la siiyey nebigaa weydiisanaa wuxuu alla siiyey waay faljawaabu jawaabtu waxay tahay shifaa kale ana allaha acdaahu shafaacata alla shafaacadii ayuu siiyey wanahaaka canha alla nebiga shafaacadii waa siiyey wanahaaka can haadaa waa kaa reebay laakiin inaad shafaacada nebiga weydiisata isaga weydiisato rabaa alle wanahaaka waa kaa reebay can haadaakan waa kaa reebay nusada qaar waxay dhahayaan nusakda qaar waxa ay leeyihiin wanahaaka an tadcuwa maca allahi axada saas waa kuu qoran ya nusakda qaarna marka waxay leeyihiin wanahaaka an tadcuwa maca allaahi axada inaad alla cid kale la caabuddo alla wuu kaa reebay nebigiisa shafaaca waa siiyey laakiin alla waa kaa reebay inaad adiga alla keyrkii inaad bariso amase wanahaaka waa kaa reebay can haada arinkanoo kaa reebay arinkan oo ah in yani shafaacada aad nebiga weydiisatay oo nebiga yani xilliga ou noolaa marka arrintan labaa loo kala qaadayaa xilligii nebigu uu noolaa sala allahu calayh ali wasalama inta loo yimaado waa la dhihi karay nebi allow ilaahay shafaacadaada inuu igeliye i bari nebigu waa noolaa marka waa ku ducayn karay sida roobdoontaba nebiga inta loogu taga alla noo bari loo dhihi jiro kale laakiin korkau dhintay kadib oo alxayaat lbarzakiya ou galay nebi alloo shafaacaysi mayo ma la dhahayo sidaa manahaaka can haadakan waa kaa reebay marka sheekhu taasuu ishaaraya wa tacaala alla waxau yidhi falaa tadcuu ha bariinina maca allahi alla maciise axadan axad ha bariinina nakiratun fii siyaaqi nafyi fii siyaaqi nahyi tufiid axadkaas ama nebi ha ahaado ama awliya ha ahaado ama waxuu doona ha ahaado ha baryin wa dalabuka adiga dalabkaaga min allaahi alla aad ka jeerinaysid shafaacata nebiyihi nebigiisa shafaacadiisa cibaadatun weeyaan iyado laftirkeeda inaad alla gacanta u horsato tiro ilaahu shafaacadii nebigaagi igeli waa cibaado horaan iskula soo ogolaanay arrintaaso udcuu rabbakum tadarucan wakhufyatan markaan joogno soo ma garanin wa dalabuka adiga dalabkaaga min allaahi alla a ka dalbato shafaacata nebiyihi nebigiisa shafaacadiisa cibaadatun weeyaan wallaahu allana nahaaka waa kaa reebay an tushrika inaad aada wadaag samaysid fii haadihi lcibaadati cibaadadan xaddan xad inaad wadaajisid faidaa kunta tadcu tadcullaaha haddaad alla baryayso an yushaficahu fiika haddaad alla bariso inuu nebiga shafaaco ka aqbalo adiga shanigaaga uu shafaaco uga aqbalo fa adichu haddaba marka adeec fii qowlihi ku adeec falaa tadcuu maca allahi axada yacni wuxuu ku leeyahay haddaad alla subxaanahu tacaala aada ka baryaysood rabto in nebigiisa uu kuu shafeeco shafaacada ka aqbalo fa adichu ilaahay waxaad ku adeecdaa fii qowlihi falaa tadcuu maca allahi axada markaa waad helaysaa oo maxaa yeele qofka muwaxidka ah hela shafaacada waa soo marnay waayadan noqode fa ina shafaacata shafaacada ucdiyahaa waa la siiyey ucdiya waa la siiyey haa iyadii hayra nabiyi nabi hayrkii sal allahu caleyh ali wasalam faina shafaacata ucdiya haa waa la siiyey iyada marka ucdiya haada mafcuul awalka haadaas ayaa noqonayso mafcuulkii labaadee acdaa marka ayr nabiyyb marka wuxuu yidhi waaydan faina shafaacata shafaacadu ucdiyahaa waa la siiyey iyadu hayr nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga hayrkii fasaxa waxaa ansaxday ana almalaaikata yashfacuuna malaaigtu inay shafeecayaan wlafraada caruurta yaryar ee saqiirtay ee qofka u horumartay yashfacuuna inay ergeynayaan walwliyaaa wliyada yashfacuuna inay ergeynayaan sheikh wliyadu diidan yaha lagu leeya gabacdi ka waran ayb ninkii been sheegay afkiisa unbay ku taallaan yani af caytamay qofkiisa unbuu ku yaalla wa ka dhibi maayo soo garan <coughs> ataquulu marka ma dhahaysaa in allaha acdaahum shafaacata alla shafaacuu siiyey faadlubuhaa minhu ayagaan ka doonayaa marka aniga malaa'igta waa shafeeca ilmaha yaryaree saqiiray ee qof ka saqiiray way u shafeecayaan awliyada waa shafeecayaan ma la dhahayaa marka ilmahan shafaaco weydiisanayaan hebelow shafaaco isi ilmihii yaryaraa awliyo shafaaco isi sida miyaad leedahay fain qulta haddaad tidhaa haadaa kan rajacta ilaa cibaadati saalixiin haa haddaad tidhaahdeen waxaad u soo laabanaysaa saalixiinta cibaadadooda allatii taas oo dakaraha allaahu fii kitaabihi alla uu kitaabkiisa ku xusay <clears throat> wain qulta haddii aad tirahdid laa maya aad tirahdi anugu ilmaha yaryarkaa shafaaco weydiisan maayo haddaad tirahdid badala qowluka qowlkaagii waa buray acdaahu llaahu shafaacata ilaahay baa nebiga shafaaco siiyey wa ana atlubuhu mima acdaahu llaahu anigana wuxuu alla siiyaan ka dalbayaa oon weydiisanayaa waa kaa iyadan waa buraysaan sababta waxay tahay kuwaanba ilaahay waa siiyey malaa'igta ma weydiisanaya shafaaco ilmaha yareerka ee saqiiraya ilaahay shafaaco siiyey ma weydiisanaysa oo maleedaha cunug kaa saqiiroo kale hebelow ii shafaac maya haddii uu yidhahda tanna waa nebigana ilaahay shafaaco waa siiyey aan weydiisanino dhammaan alla wada weydiiso <coughs> ilaahay bayna gacan ugu jirtaa dabcan shafaaca marka allihii iska lahaaba maaligii dhabta ahaa weydiiso maxaa cid kale ka weydiin adiga nacam maaligii shafaacada lahaa weydi isagaa marka shafaaco kuu gelinaya nebiga sala allahu alayh ali wasalam <clears throat> nebi maxamedna shafaacadiisa cidda ugu liibaani ogu heli og markuu sheegayey wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shaksiga yacni muwaxidka ah inuu yahay wain qulta laa haddaa tiraa badala qowluka waa buraya acdaahu llaahu shafaacata ahaa wa ana alubuhu mima acdaahu allah waayahay fain qaala haddii uu yidhaahdo ana anigu laa ushriku billaahi shay-aa waa shubho kale anigu ilaahay cid kale la wadaajin maayo xaashaa wakallaa ma inaan la wadaaji iska daay la wadaajin maayo walaakina aliltijaa'a ila asaalixiina laakiin saalixiinta magangalka la magangelayo la cuskanayo laysa bishirkin shirki ma ahan laakiin waxau yidhi anuu ilaahay cibaadada cid kale inaan la wadaajiya uma ogolin laakiin dadkan saalixiinto la magangelayo la cuskanayo shirki ma aha iyado arrintaa waana midda ay aada u sheeg sheegayaan faqul lahu waxaa ku tiraahdaa idaa kunta tuqiru haddaad qirayso ana allaha alle xarama shirka shirkigu inuu xarimay acdama min taxriimi zinaa zinada xaaraantinimaynteeda si xaaraantinimaynka weyn inuu alla shirkiga xaaraantinimeeye haddaad qiraysid watuqiru tuqiru aa qiraysid ana allaha alle laa yakfiruhu shirkiga inuunan dhaafin haddaan laga toobadkeenin famaa haada alamru arrinkan waa maxay alladii kaas oo cadamahu llahu alla uu sidaa u weyneeyey wadakara uuna sheegay annahu laa yakfiruhu inuunan dhaafaynin ayb halkaan marka wuxuu leeyahy sheekhu haddii qofku saalixiinta loo qasdaa shirki la cuskadaa shirki ma aha uu yidhaahdo waxaa leedahay haddaad qirsan tahay ilaahay inuu shirki uga xarimay weliba taxriim ka weyn taxriimka zinada taxriimu zina taxriimka weyn shirkigu inuu alla ka alla xarimay haddaad ogsoon tahay haddaad yacni taa qirayso isla markaana aad inaanu alla shirkiga dhaafaynin oonan cafinaynin shirki cidan ka toobadkeenin aan loo dhaafaynin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa weyaane waxaad haddaba ii sheegtaa famaa haada alamru arrinkan waa maxay alladii cadamahu llahu arrinta alla sidan u weyneeyey taxriimkeeda uu saa u weyneeyey wadakara uuna sheegay annahu laa yakfiruhu inuunan dhaafaynin mhm. wadakara uuna sheegay anahu laa yakfiruuhu inuunan dhaafaynin bal nin ii sheeg fainahu laa yadri muu fa inahu isagu laa yadri garan maayo ma garanayo isagu nacam nin sidaa ku dhacaya saalixiinto loo qosoo la cuskada ciyaado ma aha hadda hadaad ogtaha shirkigu inuu zino taxriimkiis uu ka weyn yahay alla uunan dhaafaynin ciddaan ka toobad keenin de waa maxay waxaan ilaahay sidaan u weyneynaya marka niho bani aadamku inuu barto waay waxa alla orta sidaad u weyneynaayo in adiga laftirkaaga aad siiso waxaa weyaan muhiimad siiso maaha inaad tira waana lagu dhalay waa ku guursanay weligeynaan ahayn dankama lihin bal wadaadada qaarkood yani culamaa usuua dadka ay u sheegaan oo yidhaahdaan haddaad maqasho wadaad shirki iyo sheegaayo iyo ka dheeraaw nacam ka dheeraa wadaad shirki ka hadlaayo nacam walaa tushrikuu iyo wacbudullah walaa tushrikuu bihi shay-an ay ka dheeraada in sheega hadda aragto <clears throat> hadda waayahay sharta haddii aadan sharta sharaha ugu waaweyn waa shirkiga haddaadan iska ogaanin saad isaga waardiyeyn kartaa soo ma garan cadow yani xabadda nin yaqaan baa ka bacabsan kara soo ma aha xabadda nin yaqaan baa ka gagamban karo ka baqi karo laakiin nin inay wax dishaba aan war u hayninba ka gamban maayo shirkigu ninaan inuu khatar yahayba u haysanin tarataraba u qaadanayaan bal isagii baaba diin noqonayo masaajidii alle loo dhisay in alle lagu weyneeyaa waxaa lagu weyneynaya makhluuq kale nacam soo ma arag masaajid aad looga yacnii yani ilaahay keyrkii lagu weyneynayo haddii la yidhaha war alle keliya war alle keliya maya maya lagula kuwaan waa bidco nacam masaajidii ilaahay baa waxaa lagu weyneynaya alle keyrkii qof baa waxaad arkaysaa maalkiisii iyo ilmihiisii iyo wax allaala wixii qaaliga uu haystay wuxuu ku bixinayaa cibaadatu hayriillaahi kama kartid waxaan sababta maxaa keenayana marka horowna aan la barinba shirki maa huwa shirku lama barin kelimatu tawxiid macnaheeda loo sheegi maayo maanta dhan iskaga xatray unbaa laleeyahy kuwa ugu room awlina laa ilaha illa allah ku xadray baa laleeyahy maanta dhan marka qofkii waxaan uu xataa ku xadraynayo laa ilaaha illa allahu inta lama fariisiiyo lama baraayo macnaheeda waa khaa-innimo waa waxaasoo kale marka waxa uu yidhi fainahu laa yadrii garan maayo ma oga faqul lahu waxaa ku tiraahdaa marka kayfa tubari'u nafsaka naftaada seed uga beri yeelaysaa min ashirki shirki wa anta aduguna laa tacrifhu maba taqaanidin weydii aduu qofka yan hadaa rabto war shirki ma taqaano maxaa shirki la yidhaahdaa xagga meeqa nooc u qaybsama sharcigu muxuu u qeybiyey asbaabta keentaa maxay tahay ii sheeg hadduu garan waayo hadda beenunb hadduu garan waayo marka haddana shirki waa ka dheera anugu uu ku yidhaahdo wax iskeenaya ma ahna faqul lahu kayfa sideebaad tubariu nafsaka naftaada ayaad kaga beri yeelaysaa min ashirki shirki <clears throat> waanta adiguna walxaal anta adiguna laa tacrifuhu aadanba aqooninba shirki kayfa sideebaa yuxarimu llaahu alla uu kaaga xarimaya calayka korkaaga haadaa kan wayadkuru oo u sheegaya annahu laa yakfiruhu inaanu dhaafaynin walaa tas'alu canhu adigana aadanba weydiinayninba waxaas walaa tacrifhu la garanaynin shay buu ilaahay ku leeyahay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi soma garan ayuu ku leeyahay waa kaa xarimay ilaahay shirki qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a adigiina maba su-aalaysid culummadan dadkeenna u fiirso qofka marka qur-aanka la xifdisiiyo xorowga wiilka marka qur-aanka in la xifdisiiyo waa la keenayaa yacni maaha in ay xun tahay qur-aankii baa la xifdisiinayaa safiinaa loo bilaabayaa sida salaada loo tukado abu shujaac qaasimi baajuuri tawshiix ayaama meelahaasu ku jirayaa minhaaj buu baranayaa tafsiirka jalaaleynka loo laqbaynayaa khalaas qofkaas yacni shiiq weeyaan meeluu tegayaa intaas u akrinaya minhaaj iyo tafsiir u bilaaba minhaaj tafsiir ayb marka aawo culumtii caqiidada marka ilaa intaas waa culumtii furuucdii daan yani dhahno furuuc magacaa ku sheegay ama intaas waxaa weyaan waa fiqiga camaliga ahaaye ama yani haddaad doonta waxaad tiraahdaa intaas waa wixii yani waxyaabihii dadku ay cibaadaadkii la samaynayey iyo sida loo guto iyo sida ummadda loo kala saara iyo waa cilmi fiican in la bartana ay tahay laakiinse aawa yacni tawxiidkii macnaa laa ilaha illa allah shirki maxaa laga wadaa inteeba u qaybsamaa dadka maa waxaas laga tallaala nacam intuu bilaa uu ku yahay safiinada waa sheegtaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah qofka intaas baa khalaas waa socday marka wax kale la bari maayo marka tawxiidkii iyo shirkigii kuwa ugu cadqarisan ayaa waxaa la barayaa ilmulkalaam umulbaraahiin iyo sunusiye iyo yani sunuusiyada umulbaraahiinka iyo jawharatu tawxiidka ayay akhrisanayaan waa maxa iyaguna markaas hal aayad iyo hal xadiis kuma yaalaan marka tawxiid marka waa yahay walaa tasalu canhu aadanna weydiinayninba sida inay wax kaa maqan yihiinba maba moodidba aadan weydiinaynin walaa tacrifuhu aadanna garanayninba adiga isla markaana aadan garanaynin ayb marka waxyaabahaas qofku inuu markaa see marka naftaada seed uga beri yeelaysaa atadunnu ma malaynaysaa an allaha caza wajal alle yuxarimuhu inuu xarimayo walaa yubayinuhu lanaa unannan noo cadaynaynin ma u malayna inuu ilaahay shirki inta kaa xarimo usanna kuu cadaynaynin waa kuu cadeeyey adiga inaad weydiiso weyaan wabilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslm